بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu ku soo guda jirnay sharxii matn تxfaة الأطفال والغilman للsheikh sulayman aljamzuri raxmat ullahi عaleyh waxaynu xalqadii u dambeysay aynu ku soo khatimnay ama inoogu soo gabagaboobay ilaahay subxaana wa tacaala fadligii baab allaamaat asawaakin oo aynu ku sheegnay laamaat asawaakin inay dhacaan asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta naadimkuna raxmat ullaahi calayhi si maxaahde mukhtasara uu uga hadlay wixii tafsiil aynu ka sheegi karana aynu ka sheegnay laamaat asawaakin waxaynu sheegnay asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta marka ay dhacaan marka ay dhacdo in marka asmaada gasho ay saddex nooc ahayd oo laamun asliya iyo laamun zaa'ida ziyaada laazima iyo laamun zaa'ida ziyaadatun hayru laazima markay afcaasha dhacaana inay saddexda ficilba dhacdo ficilka maadi iyo ficilka mudaaric iyo ficilka amar laamta xuruufta gashana laba xaraf oo keliyata in ay dhacdo oo labada xaraf ee hal iyo bal mid walbana laamaadkaa sawaakinkaa waxaynu soo sheegnay in ay xukunkooga ama idhaaru noqonaya ama idqaam baabkan waxaynu bilaabaynaa baab في المثلين والمتقاربين والمتجانسين وxu ناaظمku رحمة اللhi عليه إن في الصفاaت والمخاaرج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفاaت اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حذك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين باب كان عظيمك رحمة الله عليه waxa uu kaga hadlayaa xuruufta hijaa'iga ah marka ay kulmaan laba xaraf oo kamida ah xuruufta hijaayiga marka ay kulmaan xagga tajwiidkaa ah, afar nooc unbay noqdaan midkood kamana baxan afartaa nooc in labadan xarafee kulmay ama labada xaraf markay kulmayaan xagga dhawaqa iyo dhigaalkaa ku kulmaan sida maalan tata wafa tata hadda labada ta waxay ku kulmeen dhawaqi iyo dhigaal ama ha ku kulmaan maxay hayde lafdiga oo keliyaata oo dhigaaliyana ku kulmi sida qaaluu wahum iyo maala idhab bikitaabi oo kale inay labadii laba kelmood ay ku kala jiraan ama dhawaq iyo dhigaal ha wada kulmaan ama dhawaq oo keliyaata ha ku kulmaan oo iyana dhigaal kulmin oo laba kelmood ku kala jiraane afartaa qaab ama afartaa nooc midun bay noqonayaan inay noqdaan mutamaailaan laba isku mida inay noqdaan mutaqaaribaan laba isku dhow inay noqdaan mutajaanisaan laba isku jinsiya inay noqdaan mutabaacidaan laba kala fog laba kastoo laba xaraf oo kasta oo xuruufta hijaaya ka mida oo kulma ama dhawaq iyo dhagaal uu kulmiyo ama dhawaq oo keliyaat uu kulmiyo afartaa nooc midna kama baxayaan afartaa nooc kama baxayaan midkood waa inay ahaadaan ama waa inay mutamaahilaan noqdaan ama waa inay mutaqaaribaan noqdaan ama waa inay mutajaanisaan noqdaan ama waa inay mutabaacidaan noqdaan baabkan xaqiiqatan inaad kala garato mutamaahilaan labadan xaraf iyo mutaqaaribaan mutajanisaan mutabaacidaan waxay u baahan tahay in uu qofku macrifo u leeyahay makhaarij alxuruuf labada xaraf halkay ka soo baxaan iyo sifaat alxuruuf xuruuftani sifooyinkiiyo tilmaamaha ay leeyihiin oo uusan adinku raxmat ullahi caley baab ka hortiina una sheegin xagga dambena uuna ku sheegi doonin oo aad qofka aan labadaa baab ama makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf aan aqoon fara badan u lahayn uu ku adkaanayo inuu labadan xaraf ee kulmay afartan nooc midka ay inuu soo saaro lidaalika baabkan waxay ahayd naadimku raxmat ullaahi calayhi inuu ama dib dhigo ama uu ka horreysiiyo baab khaarij alxuruuf iyo sifaat lidaalika waxaad arkaa badanaa waxaa laysku ladhaa oo laysku xidhaa labada xaraf ee waxaa laysku xidhaa kitaabka tuxfiya jazariga waayo waxaa layskugu ladhaa jazarigu wuxuu ka hadlaa makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf ayuuba ugu horreysiiye muqadimada oo maadaama axkaam fara badan iyaga ay ku xidhayn in la barto xarafkan inu ka soo bixiyo sifaadkiisa si markaa isku dhammaystiraan baa laisugu xidhaa sidoo kale shuraaxdu minxatu diljalaal imaam adabaac raxmat ullahi caleyh uu leeyahay intuusan tuxfaha sharxinba wuxuu ka horeysiiyey muqadima uu kaga hadlayo makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf si hadhow qofku baabkan oo kale markuu usoo gaadho uu u helo khalfiye uu ku kala saari karo idan waxaynu isku dayeynaa maadaamaaynan hore u soo sheegin haddana tafsiilkan uuna saamaxayna inaynu makhaarij alxuruuf wada sheegniyo sifaat alxuruuf jazarigan haddii ilaahay ogolaado uguogolaado ugu tegi doonaa laakiin inaynu la takayufno oon xoogaa isku kalifno ayaan isku dayi doonaa oo aynu fahno labada xaraf saddexda xuruufta hijaa'iga waxay nidhi labada xaraf ee kulma afartaa nooc midna ka baxeen mutamaailaan mutamaailaan waxa weeyaan huma alxarfaan alladani itafaqaa fi اlmakhraji wa fi اsifaat labada xaraf waa mutamaailaan hadday isku waafaqaan makhrajka iyo sifooyinka bimacnaa hadday meel ka wada baxaan oo meel boos uu simay isla markaana sifooyinka ay iskaga wada mid yihiin waxba ayna ku kala duwanin labada xaraf waxa la odhan waa milan waa laba isku mida maalan ba iyo ba ta iyo ta tatawafahum hadda labadaa ta tatawafahum waxaan leeyahay waa mutamaahilaan meel bay ka soo wada baxaan sifooyinkana waxba kuma kala duwana marka waa xaraf laba jeer lasoo wada celiyo mutamaahilaan haddii aad noqoto nooca labaad waa mutaqaaribaan labada xaraf waxay mutaqaaribaan noqonayaan haddii makhrajkooguna isku dhowaado sifooyinka qaarkoodna ay isku khilaafaan waa sida u naadimku raxmatullahi aleyhi uu qeexay laakiin sida imaam dubac raxmatullahi aleyh iyo bacdu min shurax ay sheegayeen taqaarubku waa in saddex nooc loo sheego taqaarubku in labadan xaraf waa mutaqaaribaan waxay ku xaqiiqoobaysaa saddex nooc oo taqaarubkaa inay labadan xaraf makrajka iyo sifooyinkaba isku dhowaadaan taqaarubun fi lmakhraji wa fi sifaat inay labadan xaraf isku dhowaadaan xagga makrajka sifooyinka laakiin ay ku kala fogaadaan ama bilcagsi inay xagga sifooyinka isku dhowaadaan oo ay xagga makhaarijta ama makhrajka ay ku kala fogaadaan taqaarubku waa saddexdaa nooc maalan qaybta koowaad ee taqaarubun fi lmakhraji wa fi sifaat labadii xaraf inay makhrajkii sifooyinkii isku dhowaadaan waxaa u tusaalaa maalan laam iyo laam iyo sida qaala rabbi qaala ro iminka laamka iyo ra'daa kulmay ee dhawqa kulmiyey waxaynu leenahay waa mutaqaaribaan waana nooca koowaadee taqaarubkaa ah oo taqaarubun fi lmakhraji wa fi sifaat labadan xarafee laam yara makhrajkana waa isku dhow yihiin sifooyinkana waa isku dhow yihiin imaam daba ramat llahi aleh wuxu leey taqaarubun fi sifaat waxaa la odhanayaa taqaarubun fi lmakhraj waa haddii makhrajka ay isku xigaan taqaarubun fi sifaatna waa haddii fii aqlabi sifaat sifooyinka badankooga ay isku waafaqaan marka laam yar hadda waa mutaqaariban fi اlmakhraji wa fi الصifaat makhrajkoog waa isku xigaay laamku wuxuu ka soo baxa adnaa xaafati اlisaan ilaa muntaha طarafihi maca ma yuxaadi min lihati ahanaya اculya ra'duna waxay ka soo baxdaa طaraf اlisaan maca ma yuxaadi min lihati اlculya qariiba min mahraj اnuun lakin ilaa dahri اlisaani e, minhu adkl halka makrajka waa isku xigaan laamka iyo ra'du sifooyinka waa isku dhow yihiin marka waa taqaarub fi lmakraj sifooyinkana waa isku dhow yihiino dhammaan sifooyinka o dhan lix sifana waa isku waafaqaan hal sifana waa ku kala tegaan lix sifay isku waafaqaan jahrigay isku waafaqaan maalan waxay isku waafaqaan beynabeyn bay isku waafaqaan istifaal infitaax idlaaq iyo alinxiraaf lixdaas sifa waa isku waafaqaan sifada inxiraafkaoo laamku gooni sifada takraarkaoo ra-du gooni la tahay ayay ku kala duwayen lixda kale o dhan waa isku waafaqeen idan waxaanu leenahay laamkiiyo ra-du waa taqaarubun fi almakhraj wa fi sifaat nooca labaad waa taqaarubun fi lmakhraji duuna sifaat in labadii xaraf isku dhowaadaan xagga makhrajka laakiin sifooyinkii ay kala duwanaadaan maalan daalka iyo siinka daalka iyo siinku xagga makhrajka waa isku dhow yihiin sifooyinka laakiin waa ku kala duwan yihiin waa kala fog yihiin makhrajka waxay iskaga dhow yihin daalku wuxuu ka soo baxaa طarafu الlisaan maca usuuli hanaa'i اlculya siinkuna wuxuu ka soo baxaa طarafu الlisaan maca aلصafxati الdaakhiliyati lihanaa'i الsufla idan makhrajkoogu waa isku xigaa laakiin wuxuu tabaacud ku jira ay ku kala fog yihiin xagga sifooyinka oo daalka iyo maxay hayde siinku waxay waxay ku kala duwan yihiin lix sifo lixda sifo saddex sifona marka lix sifay ku kala duwan yihiin waxay wadaagaan labadooduba horta daalku waa majhuur صifat اljahri buu leeyahay صifat الshida buu leeyahay صifat alistifaal buu leeyahay صifat اlinfitaax buu leeyahay صifat اlismaat buu leeyahay صifat اlqalqala buu leyahy lixdaa sifo isagu leeyahay siinkuna wuxuu leeyahy lix sifo oo waa waa hams waa rakhaawa waa istifaal infitaax ismaat iyo asafiir saddex sifo keliyaatana waa wadaagaan lix sifona waa ku kala duwan yihin saddexda sifay wadaagaan waxa weeyaan alistifaal iyo infitaax iyo ismaat lix sifoo kalena waa ku kala duwan yahy daalku waa jahri buu leeyahay halka siinku hams uu leeyahay daalku wuxuu leeyahay shiduu leeyahay halka siinku uu leeyahay rakhaawa daalku wuxuu leeyahay qalqala halka siinku uu leeyahay asafiir idan lix sifana waa ku kala duwan yihin saddex sifana wadaaga marka xaggii makrajku waa isku dhow yihiin halkii sifooyinkana waa ku kala fog yihiin cadada siniin hadda cadada siniin daalkiiyo siinkaa kulma waxaynu leenahay waa mutaqaaribaan laakiin waa noocii labaad oo taqaarubun fi اlmakhraji duuna الصifaat nooca saddexaad ee taqaarubku waxa weeyaan taqaarubun fi الصifaat in sifooyinka ay isku dhowaadaan fi aklab الصifaat watabaacudun fi اlmakhraj makhrajkii laakiin ay ku kala fogaadaan sida tusaale kaafka iyo hada kaafka iyo hadu waxaan u jeedaa taqaarubun fi الصifaat watabaacudun fi اmakhraj kaafka iyo iyo hadu waxay isku dhow yihiin xagga sifooyinka oo aglabu sifaat waa isku waafaqayaan makhrajkana waa ku kala duwan yihiin makhrajka waa ku kala duwan yihiinoo iskuga dhowba thadu waxay ka soo baxdaa طarafu الlisaan maca aطraafi الthanaaya اlculya طarafu lisaan carabka caaradiisa oo foolasha sare fiidooda lala qabo halka kaafkuna uu ka soo baxo aqsa الlisaan maca ma yuxaadi min alxanaki اlaxmiyi wاlcadmiy mrajooga markaa iskugu dhowo waa tabaacud weyn baa udhaxeeya sifooyinka laakiin dhammaantood oo isku waafaqaan ilaa laba sifo mooye dhammaan sifooyinka waa isku waafaqaan laba sifo keliya isku khilaafaan waxay isku khilaafaan sifada rakhaawada iyo sifada shiddada kaafkuna waa shiduu leeyahay oo waa xaraf sifo shidaa leh halka haaduna ay leedahay sifat arakhaawa afarta sifee kale waa isku waafaqaan afarta siفay isku waafaqaan waxa weeyaan maxay hideen waxay isku waafaqaan alhams waxay isku waafaqaan alistifaal waxay isku waafaqaan alinfitaax waxay isku waafaqaan alismaad afartaa sifo waa isku waafaqaan waxay ku kala duwan yihiin labada sife ah alrakhaawi iyo shidda haduna waa rakhaawa waa xaraf rikhwiya halka kaafku iyo xaraf shida idan taqaarubku waa saddexdaa nooc saddexdaa nooc baynu leenahay taqaarubun fi lmakhraji wasifaat sida lam yara taqaarubun fi lmakhraji duna asifaat sida daal iyo siin iyo taqaarubun fi sifaati duna almakhraj sida kaaf iyo tha mutajaanisaan labada xaraf waa mutajaanisaan waxa weeyaan mutajaanisaankii waa huma alxarfaani aladani itafaqa fi lmakhraji واkhtalafa fi bacd الصifaat oo labada xaraf ee makhrajka isku waafaqay sifooyinkana qaarkood ama badankood isku khilaafay sida daal iyada id dalamtum id daalkiyo daadu hadda labada xarafay isku xig waa mutujaanisaan meel bay ka wada baxaan sifooyinkan waa ku kala duwanyiin waxay ka wada baxaan maxay hayday labadooda araf lisaan maca araaf athanaayil alculya waxay ku kala duwan sifooyinka daalku waa xaraf maxay hayda jahri xaraf rakhaawale waa xaraf waxay haydeen istifaal leh waa xaraf infitaax leh waa xaraf ismaat leh halka da'du ay tahay jahriga ay ka waafaqday ismaadka ay kala mid tahay laakiin ay kaga duwan tahay isticlaa iyo iطbaaq idan afar sifana waa ku kala duwan yihiin saddex sifana waa isku waafaqeen halkaana waxaynu leenahay waa labada xarafna waa mutajaanisan waa labada mutajanisanku waa labada xarafe makhraj wadaaga sifooyinkana ku kala duwanaada iyana kaaga qaldamin kuwii mutaqaaribaanka labada xaraf ee mutabaacidaankii waxa weeyaan labada xaraf ee makhrajka iyo sifooyinkaba ku kala fog maalan ta'da iyo hada yaطhurn yaطhurna ta'da iyo hadaasi ta'da reeban iyo hadaasi waxaynu leenahay waa mutabaacidaan fi اlmakhraji wa fi الصifaat makhrajka way ku kala duwan yihiino daad waxay ka soo baxdaa طarف الlisaani maca usuuli hanaaya alculya haaduna waxay ka soo baxdaa aqsa alxalqi bay ka soo baxdaa marka iskuma dhowa sifooyinkana waa ku kala duwan yihiino badu waa xaraf jahri bay leedahay waxay leedahay maxay shiday leedahay waxay leedahay isticlaa waxay leedahay iطbaaq waxay leedahay ismaat waxay leedahay qalqala halka maxay hayde haadu ay leedahay hams oo ay leedahay rakhaawa oo ay leedahay istifaal oo ay leedahay infitaax ismaat ismaadka oo keliyata ayay ka siman yihiin inta kaleo dhan waa isku khilaafeen idan waa tabaacudun fi اlmakhraji wa fi الsifaat marka xuruufta carabigu waa afartaa nooc mutamaahilaan laba xaraf oo isku mida mutaqaaribaan saddexdii nooc iyo mutajaanisaan in labada xaraf makhrajka ay wadaagaan sifooyinkiina ku kala duwanaadaan iyo mutabaacidaan in labadii xaraf makhrajkii iyo sifooyinkiiba ku kala ku kala fogaadaan marka abyaada ayaynu akhriyayna wuxuu yidhi adinku raxmat ullaahi calayh in fi asifaati wاlmakhaarij itafaq xarfaani falmihlaani fiihima axaq in fi sifaati in ittafaqa in ittafaqa dheh haddii ay iswaafaqaan fi sifaati sifaatka dhexdooda iyo wlmakhaariji makhaarijta dhexdooda ittafaqa haddii ay iswaafaqaan xarfaani laba xaraf falmihlaani fatasmiyatuhumaa in lagu magacaabo ama magacbixintooda almihlaani mihlaani in loo bixiyo ayaa axaqu xaqnimo badan fiihima dhexdooda marka labadii xarf waa qeybtii koowaado haddii labada xarf makrajkii sifaadka ay isku waafaqaan waxaa la idhahdaa milan waa intuu sheegayo waa sida tete waa fahm labada ta oo kale labada ba labada kaaf labada daal wain yakuuna haddii ay ahaadaan labadii xarf taqaarabaa kuwa isku dhowaaday makhrajan xagga makhrajka waاkhtalafaa isku khilaafay fi sifaati sifaadka dhexdooda yulaqabaa waxaa lagu naanaysi ama lagu magacaabi mutqaaribeyni laba xaraf oo mutaqaaribeyna mutaqaaribiinkan waxa waa labada xaraf ee makhrajka isku dhowaada sifooyinkana isku khilaafa qaarkood waana tuu sheegin adinku raxmat calayh laakiin waxaa fiican inaynu tafsiilkii aynu qaadano oo ahaa inuu taqaarubku saddexdaa noocu yahay markii baxhi iyo diraasa iyo istiqraa lagu sameeyey taqaarubku waa saddexdaa nooc taqaarubun fi lmakhraji wa fi sifaat taqaarubun fi lmakhraji duna asifaat iyo taqaarubun fi sifaati duna almakhaarij wan yakuuna haddii ay ahaadaan labadii xaraf taqaarabaa kuwo isku dhowaaday makhrajan xagga makhrajka wa fi sifaati sifaatka dhexoodana ikhtalafaa isku khilaafay yulaqabaa waxaa lagu magacaabi ama lagu naanaysi mutqaaribayni xarfaan mutaqaaribaan ama xarfayn mutaqaaribayn waa mutaqaaribaynka halkaa ka hadlay aw yakuunaa ama ay ahaadaan labadii xaraf itafaqaa kuwo iswaafaqay fii makhrajin makhraj dhexdii duuna ifaati ifaatka sokadood oon ifaatkii isku waafiqin xuqiqa waxaa xuqiqaa labadoodii lagu xaqiiqsanay labadii xaraf bilmutajaanisayn bilxarfayn almutajaanisayn labadii xaraf mutajaanisayn qaybta saddexaad marka waa qaybtii mutajaanisayn oo labadii xaraf haddii ay makhrajkiina wadaagaan sifooyinkiina ay ku kala duwanaadaan sida maalan ta iyo ta oo kaleba aw yakuuna ama ay ahaadaan labadii xaraf itafaqaa kuwa iswaafaqay fii makrajin makraj dhexdii duuna sifaati sifaatka sokodood oo aan isku waafaqin xuqiqa waxaa lagu xaqiiqsani labadooda alifta haddii mabniyo lilmanshuur la ihahdo xuqiqaa baa la odhan haddii xaqiqan la idhahdona aliftu markaa waxay noqon waa mubdala min nuun atawkiid alkhafiifa ficilkuna markaa mabniyo lilmacluum xaqiqan anta ayuu noqon xuqiqa waxaa lagu xaqiiqsani بالمتجانسين بالحرفين المتجانسين صدح نوع بن ناظمك شيخ رحمة الله عليه أفرت نوعين وشيخ متماثلان وإن في, إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق متقاربان وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين متجانسان أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين wuxuuna sheegay noocii afraad ee mutabaacidaanka mutabaacidaankana waynu sheegnay oo waa haddii labada xaraf makhrajka iyo sifooyinkaba ku kala fogaadaan oo ku kala duwanaadaan uma in sakan awalu kullin fasagiira simiyan ilaa aakhir alabyaad waxay inoo jeedaysaa saddexdaa nooc iyo afartaa nooc markaan kala baranno maxaa idqaam ka suurtogelaya maxaa idhaar ka suurtogelaya in sha allahu tacaala waxaynu intaa ku takmilayn doonaa jalasaadka soo socda haddii ilaahay ogolaado wailaa hunaa naktafi wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk